alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalih waasxaabih wman tabicahum biixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd أما بعد هذا من أبنية الفعل المزيد فيه هذا مد كانوا من أبنية الفعل فعلك أوزانتي سيو كمد ياهي فعلك المزيد فيه وحلقو سياديي فعلك وحان كجرنا مزيد فيه قاها تضبع حالو لها waxaan darsigeennii shalay ku qaadannay laba xaalo keliyahan ba qaadannay waxaan qaadannay tamyiisu shaad can ilqiyaas cadad ulmasiid wa aqsaamuhu labadaasaan qaadan haye aadha layla socdo marka waxaan leenahay xaaladda saddexaad waa inqisaamu maalaysa maalaysana waa la fahmay maalaysa waa labiyo tobankii qiyaaska ahadoo ulaai ka timid ulaai masiid ulaai la siyaadiyey ulaai masiidu ma jiro ee waxaa jira ulaai ficil ahaa jiray oo la siyaadiyey ee ulaai iyo waa masiid ma isqaba karaanba inqisaamu maa laysa maa laysa waxaa loola jeedaa maa laysa mulxaqan walaa mulxaqan calayhi maa laysana waa labiyo tobankii wesin oo qiyaaska aheed oo ulaai la siyaadiyey ka timid saddexdii ulaaii uludkiis lagu siyaadiyey ka timid afcala faacala facala shantii ka timid ulaaii uluaankiis lagu siyaadiyey infacala iftacala ifcalla iyo tafacala tafaacala afartii ka timi ulaai miligiisu lagu siyaadiyey istafcala ifcaala ifcowcala ifcawala labiyo tobankaasaa la idhaha maalaysa marka maalaysa waxaa loo qaybinaa ilaa muwaasinin wa hayr muwaasinin maxaa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 wa muntahaahu arbacun in jurida win yuzad fiihi famaa sittan cadda inaa maaligaad ugu tegaydaan khulaasada insha allah meeshu ku dhammaado ficil haddii la dhar tiro waa afar xaraf ma jiro ficil mujaradoo afar xaraf ka badan maba jiraba haddii wax lagu siyaadeyna ma ka gudbo li ficil li ka badan weligiis lama arag haddii wax lagu siyaadiyo marka afartan oo afcala faacala facala waxay leeyihiin ficilku wasniya oo mujarad ah eh.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 weydiideen waana u jawaabay intaasuu ku yidhi saasoo qaar indhahay soo taagayn damiina ah. waay waa i weydiideenoo jawaabtii waxay tahay moodaan qaarna waayba fahmeen sa'altumuunii haa waan iska teg qaar waa indhahay tahay damaanoo jawaab haddaan weydiinay <laughs> waa inin jawaabay Ah, waaba inin dhiib mar horanba inin dhiib waa tobankaas siin hamso laam ta miim waaw nuun ya ha alif waa kaasa ah.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 kale uu jiro ilaa rubaaciyuu noqon karaa mujaradkii maxay soo celinayaan laamta seena loo shalaa aal see loo shalaa kalla miisaana si u shalay daaraaba miisaan saar calima miisaan saar karuma miisaan saar waaya hadday tahay daxraja miisaan saar faclala marka kalla miisaana si u shaqlan yaha wasniga loo shalaa soo ma ahan intaas markaad fahamteen waxaan rabnaa xuruufta ziyaadadaa saa loo miisaamaa waa shayga noogu muhiimsan inaan fahanno baabkan fiiriya waxaad leedahay kala qaad takriiru اlasli iyo maa jaءa min hayr اlasli io kala qaad haddii waxaa leedahay xarafku uu yahay takriiru اlasl asalkiiya la soo celisho yucabaru bimaa yucabaru bihi اlasl xarafka asalka wixii laga cabira laga cabira yucabaru bimaa yucabaru bihi اlasl takriiru اlasl hadduu yahay asalaa la soo celcelisho almasiidu yucabaru bima yucabaru bihi اlaslu hadda fiiri calima waxaa la yidhi laamta soo celi callama miisaan saara lagu yidhi facala fiiri ilaa laamtan annaga caynay noogu aadanta xagga miisaanka soo maaha laamta cayna laga cabira soo maaha laamta kalood keentana cayn ka cabir facala laba cayn kallama facala waxaa lagu yidhi jalbaba jalbaba miisaan saar faclala fiiri ilaa labada qood midda horeyda asala laamaana laga cabiray soo maahan bada kalena laam ka cabir marka almasiid ida kaana min takriir اlasli yucabaru bima yucabaru bihi اlasl kaas waa takriir اlasl o maa jaءa min hayri اlaslina yundaqu bilafdi ida kaana almasiidu jaaءa min hayr اaصl aal ah, kayrkiisu ka yimi soo maahan yunطaqu bilafdi lafdigiisaa lagu dhawaaqa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 istaqaama maxaan leenahay istafcala soo maaha haye siyaadadaas maxaan leenaha marka waa maxda aclama miisaan saara lagu yidhi maxaa tiri afcala hamsadii maxaad ka cabirtay lafdigiisoo maahan siyaadadaasaa la yidhaha maxda siyaadada maxda goormaa la yidhaahdaa idaa kaana almasiidu yundaqu bilafdihi siyaadada kayru maxdana waa maxe waa taas cagsigeed idaa kaana almasiidu yucabaru bimaa yucabaru bihi اlasl kayru maxda waa maxay idaa kaana almasiidu yucabaru bimaa yucabaru bihi اlasl waxaa lagu yidhi callama siyaadada ku jirta maxay ta ma maxda mise waa hayrumaxda khayru maxda wey maxaa yeelay waxaa laga takriiru asli weeye waxaa laga cabiray markii miisaanka la saarayey asalka wixii laga cabiray khalaas waa khayru maxda marka ah, marka ziyaada maxda waxa weeyaan idaa kaana almasiidu yundaqu bilafdihi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 can xuruufi اlasl waa midaan xuruufta asalka ka soocmayn sida qaatala hadda qaatala aliftalkay ku jirtaa dhexday ku jirtaa callama laamtalkay ku jirtaa dhexday ku jirtaa waa taasa marka munfasila waxay tahay hiy alatii tatamayazu can xuruufi اlasli mutasiladuna hiy alatii laa tatamayazu can xuruufi اlasl wax iska basiidoo la fahma waay انقسام المزيد على الأبواب الثلاثة الرباعي wاlkhumaasi wasudaasi kana aad la fahmi karo waxay tahay dhammaan awsaanta maiidka awsaanta masiidka ama ha ahdo qiyaas ama ha ahdo sheed qaarna waa rubaaci qaarna waa khumaasi qaarna waa sudaasi ee kuma jiro wasni ulaaiya ma ku jiro maxaa wasni ulaaiya masiid ma dhici karaba ma dhici karo sababtoo ah mujarad waxa ugu yaraaba ulaaiyada haddaad tiraa saddex xaraf masiid ah waxaa lagu leeyahay oo mujaradkiisa xuu ahaa laba xaraf u ahaa laba xaraf miu aha mana jiro mujarad waxa ugu yar ulaai saddexteeda masiid ulaaia ma jiro tasriif xisigiiya cabiri jiray laakiin wuxuu la jeeday waa anagii dhihi jirnay asalka ee ulaai ahaa asalkiia ulaaia saasula jeeda ee ma jiro kelimad laleeyahay waa ulaai waana masiid oo hadda xuruufteeda qaybsiyata ma dhici karto ma dhici karto ah. haddaad tirado haddaan haddii lagu yihahdo markaas kale lagaa bushiyo maxaa samayna oo lagu yihahdo saysan ku dhici karin quul sow laba xaraf maa ha waa kelimo dheme waxay leedahay maa sadqada licilatin tasriifiyatin fa huwa ka saabit eh, cilo tasriifi u dhacay kaas maa saqada licilatin meel kaleaan ku qorayna iskade waxbaa qorin meel kale casharka dhexisa haddana noogu imaanay maa saqada licilatin tasriifiyatin fahuwa ka haabit waxaa la midaba qi ci oo kale qi waqaa waa ilaaliyey haye yaqi durbaba maxaa dhacay horta yaqi marka mudaarac ka dhigna wowdi oo faaulkelimada waa dhacay liwuuca bayn caduwatayha ko haddana mudaarici jasmi lam yaqi haddana maxaa dhacay laamtiyaa dhacday oo waxay u dhacday waxa weeyaan liajli jaazim amar ka dhig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 lagu siyaadiyey saddexdii wasino qiyaaska u lahaa mid ka mida wey waa afcala intaas waa cadday soo maahan siyaadaduna waa munfasila waay waalaa asluhu weliya calaa wasni facila uma waalaa calaa wasni faacala waxay leedahay siyaadadu waa maxda lianna almasiida yundaqu bilafdihi waana muttaila ilaa dhexday ku jirtaahe waana mutasila ilaa dhexday ku jirtaahe waxay leedahay wasniganna waa qiyaas ulaaثi uludkiis lagu siyaadiyey saddexduusna qiyaas kale mid ka midow waalaa sluhu weliya calaa wasni facila uma waalaa calaa wasni faacala waxaa leedahay ziyaadadu waa maxda liأna اlmasiida yundaqu bilafdihi waana mutasila ah, ilaa mogta dhexday gashay soo maahan wasniga faacalana waa wasni qiyaasoo ulaaثi ulukii saddex qiyaaska wawallaa wlaa sluhu weliya calaa wasni facila uma wallaa calaa wasni facala waxaa leedahay ziyaadaduna waa kayru maxda liأna اlmasiida yucabaru bimaa yucabaru bihi اlaslu waana muttaila waa muttaila ila waa ku dhex jirtaa waayahay wasnigaana waxaa leedahay waa qiyaas ulaaثi ulukiis lagu siyaadiyey saddexdii wasn qiyaaska lamid ka midow ah. saddexdii marka waaba qaadan ulaaثi durbaba oo uluk lagu siiya qiyaaskiis waaba noo dhammaaday ah, aad wixad soo martay wax kale waa inaad kala fahamtaa haddaan marka laqbada ku bilaabahayn ma la fahmin soomaa laakiin haddeer waa horaad ka wadi karta waayahay istaqaama asluhu qaama calaa wasni facla ilaa qaama asluhu qawama taxaraka xarf cilatu wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan fasaara qaama uma istaqaama calaa wasni istafcala maxaa yaele istaqaama asluhu istaqwama markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilati waqablahu saakinu صaxiix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 wey ifcan lala soo ma jeedid marka waxaa leedaa ixranjama asluhu xarjama calaa wasni faclala uma xranjama calaa wasni ifcan lala waxay leedahay ziyaadaduna waa maxda liana almasiida yundaqu bilafdihi laakiin qaybna waa mutasila qaybna waa munfasila <laughs> labadii baa noqotay markaa hamsadu waa munfasila nuuntuna waa mutasila waxaa leedaha wasnigaanuna waa labadii wasin oo qiyaaskan mid ka mid a ah. rubaaci niskiis lagu siyaadiyey ifcallala ah, waaya infasala asluhu fasala calaa wasni facala uma infasala calaa wasni infacala waxaa leedaha ziyaadadu waa maxdan liana almasiida yundaqu bilafdihi waana munfasila hamsada iyo waayahay wasnigan waxaa leedahay waa qiyaas ulaai uluaankiis lagu siyaadiyey shantii wasinoo qiyaaska hawlaa saddexdii hamse lagu bilaaba jiray mid ka mida wey ah, infacala waxaa siyaadaa hamsada iyo nuunta waa ka gudubnay lixdiiba waa baranay ee awsaantiina isagaa noo saari doona sidaan hadda u saarnay iyo si ka fiicanba badurdiinka fiiri marka carabka iska mari sharxa aslu ma kii asalkiisa uu ku yidhi tucrafu lagu garana bihi maaga ziyaadatulxarfi xarafka ziyaadanimadiisa filkelimati kelimada dhexdeeda ziyaado uu ku yahay suqudu waa xarafka dhicidiisa waxaad tidhaahdaa halkaas ku qoro liqayri cilatin tasriifiyatin waa meeshaan lahay waa ku qoranaynaa liqayri cilatin tasriifiyatin uu dhaco calaamada lagu garto xarafku inuu ziyaado yahay kelimadana uu ziyaado ku yahay waa suquudu xarafka dhicidiisao fii bacdi tasaariifi rogrogidyaalka gobol ka mida dhexdooda uu dhaco ligayri cilatin tasriifiyatin u dhaco ama maa saqada licilatin tasriifiyatin fahuwa ka haabitidhe suquuduhu ligayri cilatin tasriifiyatin amaa maa saqada licilatin tasriifiyatin fahuwa ka haabiti adleed hmm.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 lagu yaqaana siyaadata ah, waala meeqay la socotaa aliftu saddex xaraf asala ay la socotaa waa calaamadda lagu yaqaan xar asaguna waa xarfuliin saddex ama afar oo asaluhuna la socda khalaas koo waa calaamad kale o hamsatun ah. o hamsatun waa inuu hamsaya waa inuu hamsaya hamsadoo musadaratun hadalka lagu bilowday hamso hadalka lagu bilowday saddex xarafoo asalana la socoto ama ka badan safiiri saddex xaraf as laba xaraf ka badan uu la socda oo asala akrama ah, akrama fiiri akrama akraja hadda akram hamsadu meeqay la socotaa saddexay la socotaa oo asala soo maha oo hadday asal yihiin waxaa waaba la isticmaalaa karuma akraja maxaa la yidhahdaa kharaja adhaba maxaa la yidhahda dahaba marka hamsadan akrama laba calaamaa la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 ah afcala miaalkaad ku garan aclama akrama hamsadaa siyaada asluhu calima karuma iiri aciiliy aculiy waa isku mid w ah, waayo waxaana nidhi awsaanta qiyaaska xarafkii la siyaadiyo liajli macnaa loo siyaadiya ogow macnahaas marka waxaad ka soo daalacanaydaa ka soo ogaanaydaa manaahib rijaalka iyo xusuulmasara hadda hamsidaanoo kale waxaa loo siyaadiyey liajli tacdiya inay mafcuul ficilka siido calima awal wuxuu qaadan jiray laba mafcuul marka hamse lagu daro saddexu qaadana toddobada ficil oo saddexda mafcuul qaatuu ka mid yahi oo ina maalig aan ugu tegi doono insha allah toddobada ficil baabu aclama wa ara baab dhamo waa keliyaa la yidhahda waa aclama iyo araa soo ma jeedid anba'a iyo naba'a abara iyo khabara xadaa waa todobadaas todobada ficil keligood wey wax saddex mafcuul qaata aclama araa sow laba maaha anbaca nabaa ahbara khabara xadaa aad toddoba uga dhigaysa toddobada ficil oo kiiba uu qaato saddexda mafcuul marka calima aclama araa haye anbaca nabaa ahbara khabara xadaa waay marka hadda hamsada aclama maxay soo kordhiday mafcuulay soo kordhiday maxaa yeelay calimad meeqa mafcuulay qaadan jirta labay qaadan jirta markay hamsadu timid mafcuul saddexaaday keena marka litacfiya a loo siyaadiyey sooma jeedid inay mafcuul ficilka usii gudbido ka soco taas adaa soo daalacna insha alla wa faacala ah ka mida fa minhaa waxaa ka mida afcala wa faacala ka mida waa wasniga labaaduu kuu sheego ulaai ulukii lagu siyaadiyey waayahay qiyaaskiisii uu ka mid ahay naxwu daaraba waa la garaactamay wa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 hayniqo beeshan becmaa looga hadla haddii la yidhaahdo waalaa waxbuu gato miya subxaan allah nusqooyinka waxaasoo kalea lama gato waa eber waay kuwaas waaya markaa tataabacaa la rabaa kuwa halka ka maqantaan balla yaabanayna kuwa baayac qoray <laughs> taabaca iyo mogtahay iyo baayaca xuruufta iskusii uqontaha xuruuftiiya marka dhibciyu aldhibciyu ah, qaldeen ka soco marka hadda waxa weeyaan waalaa waa faacala laakiin maxay uga duwan tahay daaraba iyo qaaraba waa muctalulaam ah, sidaas darteeda waala asluhu waalaya uu ahaa waa faacala ah ka mid a ah. waxay ku cadfan tahay mubtadihii oo afcala ah ilaa fa minha soo qaban muqadama ma ahayn afcalana soo mubtada muahara ma ahayn mubtadahaasi ku wada cadfan yihin wa facala a ka mida waa wasnigii saddexaadoo ulaaiga ulukiis lagu siyaadiyey qiyaaskiisa wasnkii unoo dhimanaa wey wadaalika tusaale naxwu callama waa baray wey wa kallama waa la hadlay wey wanadiiruhu facala waxaa la mida min almuctali muctalka xaggiisana kala mid a tacalluji walla callama iyo kalama waxaa la mida ah, walla ah, muctalulaam laakiin wey yuqaalu waxaa la dhaha wallaytuhu ninkii waxaan u dhiibay almra taladii saasaa la yidha carabiga wallaytuhu waan u dhiibay ninkii almra taladii waxaa kaloo la yidhaha wa owlaytu sababtaa fiiri weliya uu ficilku asalhaa soo maaha haddaad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 adiga ah, khalaas markaasaa lagu dhawaaqa waxaad leedaha wakran dama wakran dama rajulu ey takabara ninkiia kibray haye isxaaq khardama waa kaasa weligiina xabsani keliya adiga waa inaad fahamtaa siyaadada haddaad siyaadada fahamto ma dhici karto wakran dama rajulu ninkii waa kibray takabara wanfacala infacala naxwuhu infasara waa soocmay wey kana waxa weeyaan waa muaawaca fasala waa socay wanfasala waa socma lilmuaawacati yaa loo kordhiyey ah, wuu socay wuu aqbalay way socontii wanmaxaa waa tirtirmay maxaa waa tirtiray eh xayn kugu qodan wantaqalan qalin gaduudan ku tira at wantaal wantaqala ma halkan soo geli karta intaqala wasligeed xuuya iftacala maan ka len mase infacala ha iftacala halkan keena ictadali noogu soo socotahay ah isku wasni miya in facalaya iyo in taqala wixii aad baratay waa inay shaqeeyaan qalin gaduudan saas ugu tir wax jira ma in facala ma ahan in taqala isku wasni maaha waxaa weeyaan sidaa saxdaahu infasala wanmaxa midna waa saxiixulaan midna waa muctarulaan ama intaqalaa intaqala waxa looga maayey ictadala markaan marayno waa iftacala iyadu isku wesinba maaha halkaas iska jog wallah subxana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina mxamed